yeelaan fain lam yadhab idamu dhiigga haddounan tegin unan baabi'in ka waran qaala waxa waxau yidhi yakfiiki almaau biyaa kugu filan yakfiiki waxaa kugu filan almaau biyo inaad ku dhaqdo walaa yaduruki ku dhibi maayo asaruhu raadkiisa raadkiisa iyo dhiigga inaad raadkiisa aragto haddaad dadaasho si kasta aada u dhaqdo oo weli meesha uu ku yaallo biyo biyahaasaa kugu filan khalaas raadkiisa wax dhiba uu kuu keenayo malaha akrajahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo saaray wa sanaduhu daciifun sanadka xadiidka waa daciifuy awalan xadiidka xaafidka meeshaan buluqulmaraamka waa ku wahmiyey xadiidka tirmidi ma soo saarin kumana jiro xadiidkan abu daauud baa soo saaray naam iyo bayhaqi naam abu daauud iyo abu daauud iyo bayhaqi baa soo saaray haka tirin naam akrajahu tirmidi haka tirin laana kitaabkay kamid tahay naam adiga un marka in ku qoro inay tahay mulaaxado inay tahay un ku qoro naam lana hadaad tirto kitaabka ibn xajar aad makuqaaminaysaa saa qortay marka tacliiq ubaa la saara maahan tirma eebeynta noocan oo kale iska dhici kartaaba xaafidku xifdigiisa ka qoraayo kitaab mararabta hadda xifdigiisa ka qoraayo inuu mararka qaar xadiidka tirmidi inuu ku jiro iyo abu daauud inuu isku wahmiyo bani aadam ka suurtooda labadiisa kitaab fatxulbaariga iyo talkhiisulxadiirka tirmidi uma casminin xadiidkan uma feerinin oo waxa uu yiri talkiisku wuxuu ku ishaaray bayhaqi inuu soo saara xadiiskan iyo abu daawud tirmidi ma ku sheegin marka taas talkiistaa toosan atalkiis alxabiirka midda ku jirtaa toosan iyo fatxiga iyo kuwa kuyaalka uu ku sheegay xadiiskan tirmidi ma soo saarin laakin ashaara tirmidi waa ishaaray oo waxa uu yiri markuu xadiiskii asmaa binti abibakar uu sheegay kadib ba wuxuu yiri wafi lbaabi can abi hurayrata wafi lbaabi can abi hurayrata waumi qays marka kaasoo kalena lama dhihi karo rajab tirmidi macnada ishaara dacfiga xadiidka uu ku sheegay ibnu xajarna waa ibnu lahiica ku jira wuxuu leeya xadiidka ibnu lahiica ku jira marka dacfiga ibnu lahiicana de kutubtiisii waa gubatay markii dambana ikhtalata laakin xadiidku waa saxeix leana maxaana riwaayada abu daawuud ibnu lahiica ku jira ninka ka werina ibnu lahiica qutayba riwaayada bayhaqina ibnu lahiica ninka ka werina cabdullah ibnu wahab waay cabdllahi bni wahab ayaa ka werinay culamada muxadisiintu marka waxay dhaheen cabdullahi bnu lahiica hadday ka warinayaan axad alcabaabila athalaatha saddexda cabdullaahiyaal hadday ka werinayaan xadiiu saxeex lana mar waxay ka qaateen ayagu inta ayna isku dardarsamin oo kutubta aysa gudanin ka hor ayay ka qaateen cabdullahi bni mubaarak almarwazi cabdullahi bni wahab iyo cabdullahi bni yaziid almuqri saddexdaas riwaayatu marka albayhaqi yaa ka werinay cabdulahi ibn wahaba ka werinay idan xadiiska saxiixmagaratay ah, cilada ibnu lahiica ibnu xajar naftirkiisaa sheegayo oo waxau oranaya hadday cabaadilada ka weriyaan xadiiskiisa waa saxiix nacan markaas riwaayada bayhaqi axad ulcabaadila ka weriyay culamada gobol xataa waxay ku daraan qutayba naftirkiisa nacan qutayba xataa raggii mar hore ka maqlay waaya nacan saa darteed marka riwaayat abi daawuud ardaygiisa qutayba waa mida bayhaqina cabdullahi ibnu wahab marka labada xataa waa aada waa qutayba laftirkiisa ma sahlan ala kuli xaal labada riwaaya hadii laysu geeyo ama riwaayat beyhaqi saxiixan ka imaana marka xadiidkan waa xadiis saxiixa waxaana laga qaadanaa hadii qofki ay dadaalo najaasti in laakiin midabkeeda uu diini waayo asay tukanayaan insha allahu tacaala leana awaamirtu sideedaba awaamirtu waxay ku xiran tahay istidaaca alla subxaana wa tacala waxu fatxillah ma istadactum wuxuu leya nabiga sal sl ida amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum awaamirtu waxay ku xiran tahay istidaaca marka laakin nawaahida iyo waxyaabaha lagaa reebay istidaaca kuma xirna inaad ka tagto oo nabigu markuu dha ida amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu fajtanibuuhu mastatactum ma dhihin nabiga sal sl Thank you wudu waxaynan ka qaadanaya baabul wuduui wayseqaadkiiba u baabiya cadeyntiisa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama qaal marka axaadiis badan bay baabka hadda lasoo dhaafay oo ka tegay liana macala hore usoo baraarujiye eygii oo kale kuma sheegin majaasadii dadka waaweyn ma sheegin an hore usoo baraarujiye wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama qaal lawlaa an ashuqa calaa ummatii lawlaa an ashuqa inaan dhibaadiina la-yahay calaa ummatii umadayda oo hadda yarxamukallah antan iyo ficilka ka dambeeyo waxaa laga dhalaalinayaa masder oo waa an oo masderiye ah waxaad leedaha marka waxayna dhacayaan mubtada fii maxali rafci mubtada lawla lmashaqatu lawlaa an ashuqa lawla almashaqatu mashaqa haddii lala-yahay calaa ummatii ummadayda korkeeda ay dhibaatooto haddii lala-yahay oo taas aynan joogi lahayd abarkuna waa maxuuf mawjudatu way lawla almashaqatu calaa ummati mawjudatun laana daaima khabaru lawla maxuuf lama sheego haddii marka mashaqo lala-yahay oo ummadayda korkeeda korkeeda ahaanayso inay jirto haddii lala yahay la amartuhum aan amri laa bisiyaati caday amri lahaa maca kulli wuduin weyse qaad kasto weyse kasta inay u qaataan ayaan amri lahaa akrajahu maaliku waaxmedu wanasaa-iyu wasaxahu ibnu khusayma ibn cuseyn waa saxiix yeelay sheekh alalbanina raximah llahu tacala riwaaya ayuu ku saxiix yeelay marka xadiidkan nabigu wuxuu leeya sala allahu alayh ali wasalam haddii mashaqo lala yahay imnaco a umadayda aysa dhib ku ahaateen mayse kasta waxaan amrila inay uysa qaataan inay inay u cadaydaan ujeedaan marka halkan waxaa laga qaadanaya qaacida usuuliya <coughs> qaacida usuuliya laga qaadanaya qaacidadaas maxay tahay waxay tahay alamru yaqtadi lwujuub amarka nebiga in waajib loo qaadanayo lana maxaa yeelay nebigu muxuu yii haddii aan uga baqaynin inay dhibaatoodaan oo amarkaas inay fuli waayaan oo dabadeedna in ay ku dambaabaan haddaanan arrintaa aanan ka baqaynin si kastoo aan amri lahay inay cadaydaan marka amarka nebiga haddii la fuli waayo waxaa imaanaya mashaqo iyo cadaab imaan kara mugta saa darteed marka culamada waxay ka qaateen usuuliyiinta meeshaan in <coughs> amarka nebigu in loo qaadanayo wujuub in amarka nebigu wujuub loo qaadanayo haddii marka qariino ka sarfisan la helo markaasu sunno noqonaya naam waa in qariino eh, marka loo hayo baabka marka laga hadlayo xadiiska waxaa laga qaadanaya wayse qaad kasto in loo cadeydo inay sunno tahay manada nebiga amarkii adkaayo ayuusan bixinin laakiin waa jeclaystay hadou jeclaysta istixbaabkiisana wuxuu keena sunanada riwaayadana maca kulli wuduin bay leedahay riwaayo kalena maca kulli salaatin bay leedahay laba kala gaara wa salaad kastana in loo cadaydo marka cadayashada wayse kasta lagu leeyahay waa sunana nebigu ma kala qaadin oo ma dhihin haddaad wayse qaadanaysid bacda alduhur oo ramadaanna ay tahay ha cadaysanin ma dhihin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa weyse kasta waktigay doontaba ha ahaato inaad cadaysato suna inay tahay ayb xadiidka marka laguma taksiisi karo istinbaadka oo bacd culamaa an xumraan ana cusmaana radia allahu canhu cusmaan dacaa wuxuu u yeertay biwaduin biyo ou ku weyse qaato ayuu u yeertay biwaduin haddii la kordhigo waa biyihi lagu weyseysanayo fagasala wuxuu dhaqay kafayhi buu dhaqay calaa calihiisa halaaa maraatin saddex jeer uma nadmada waa luqluqday dabadeedna calaa caliyi bay saddex jeer iska dhaqay uma nadmada waa luqluqday wastanshaqa waa san daarsaday wastanfara wastanshaqa biyihiboo sanka ku jiiday wastanfara waa firdhiyey biyihiboo sanka kasoo daadiyey tiro ma sheegin laakiin riwaayadka qaara saddex dhahayo uma kasala wajhahu wejigiisi dhaqay halaaa maraatin saddex jeer wejina waxaa la yidhaahdaa inta min manbati shacri tinta meeshay ka dhalato ila asfali ziqni halkaana waxaa la yirahdaa min aludun ilaa dhegta kale waay uma asala yadahu gacantiisao dhaqaalina ee midig ila lmirfaka ilaa maca almirfaka xusulka lala qabo ilaa bimacnaa maca xadiis soo socdaan arrintan cadaynayo waana marka khilaaf ka dhexeeya xanafiyada iyo jumhuurtu xanafiyada waxay qabaan in eh, xusullada aysan ku jirin wax la dhaqayo xusulka lama dhaqayo leeyi sababtuna waxay tahay rusulku waxay yidhaahdeen ilaa baa meeshaan la yiri oo aayaddu waxay tiri faksiluu wujuhakum eh, waaydiyakum ila lmaraafiqi ilaa xusullada inta laga gaarayo xusulka dhaqa ah kuma jiray laakiin waxaa diidaya xadiis soo socda oo nabiga inuu xusulkiisa dhaqi jiray cadaynaya marka ilaa bimacnaa macaha halaaa maraatin bau dhaqay suma lyusraa bidicda ayuu dhaqay mila dalika intasaas oo kale uma masaxa birasihi madaxiisa oo masaxay kuwii halaaa maraat halaaa maraadaa la dhahay madaxa laakin wuxuu yidhi uma masaxa birasihi madaxiisa masaxayaa la yidhi bis tirada lama sheegin xadiis soo socdaa loo sheegi doono tirada madaxana marka waa la masaxayaa uma gasala rijlahu sida loo masaxa madaxana lalooma sheegin kulli waa imaan doonaan uma gasala rijlahu lumnaa midigtiisau dhaqay lugtiisa midig buu dhaqay ila alkacbayni anqawyada kacabna waxaa la yidhaahdaa alcazmu naatiu lafta soo taagana la yidhaahdaa Eh, min mifsal eh, alqadam meesha mifsalka eh, cagta iyo iyo shanshada kala goyskooda lafta kasoo taagan ayaa anqa kacab la layra anqaw meeshaana waxaa isku khilaafsan xanafiyada iyo jumhuurta xanafiyadu waxay leyn anqaw waxaa la yidhahdaa kacab meeshaas kacab meeshaasaa la yidhahdaa l cagta korkeeda lafta oo cagta korkeeda meeshaas oo kale ah ayaa la yidhahdaa ay leeyihiin marka luq ahaan waa u daciif imaam shaafici waa taas ku diiday alaaa maraatin bay udhaka saddex jeer uma liyusraa bidixdii mila dalika intaas oo kale uma qaala wuxuu yihi ra-aytu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam an arka tawadaa xaal oo weyse qaatay maca wuduu'i haadaa weyse qaadkaygan oo kale muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray marka xadiidkan waxaa noo cadeeya isku xiga say isugu xigaan oo acdaa lwudu si isugu xigxigaanu noo sheegay ya ayo ha mid labada waa jirtaa laba riwaay laba riwaayo kala gaar wacan caliyin radi allahu tacaala canhu xadiidkan marka kuwa soo socdaa fasiri doono marka isaga ku dheeraan mayno wacan caliyin radi allahu tacaala canhu fii sifati wudu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam weysaqaadka nebiga waxa uu ka yidhi qaala fii sifati wadai nabiy sala allahu alayh ali wasalam fii shani sifati wadai nabiy sal l slam nebiga weysaqaadashadiisa shaniga kusoo arooray sifada sifadii sifada nebiga u weysaysan jiray shaniga kusoo arooray waxa uu ka yidhi wamasaxa bira'sihi nabiga madaxiisa u masaxay waaxidatan hal jeer xadiidkan marka wuxuu loo fasiray tii cusmaan uu yidhi uma masaxa bira'sihi xadiiskii cusmaan wuxuu ahaa madaxiisa u masaxay cusmaan bis tiramaa naga sheega xadiidkii hore waa maya xadiidkan marka wuxuu noo cadaynayaa inta jeere madaxa la masaxa waa maxa marka meeqa jeer hal mar wamasaxa birasihi u masaxay waaxidatan hal mar akrajahu abu daawuud baa soo saaray nasaa-iyu iyo nasaa-i iyo tirmidiyu biisnaadin saxiix na qaar u dhigaay ma jiraa waqaala huwa asaxu shayin fi lbaab kan waa nusqadan ma dhigaysa tirmidi weliba wuxuu yidhi baabkan madaxa intee jeeraa la nasaxayaa baabka ku saabsan xadiidka ugu saxeixsan kan cali waa yii nacam kan cali baa ugu saxeixsan kan calina meequu sheegay hal mar marka magaca hal mar baa la masaxaa axaadiista cusmaan oo saxiixeynka ku jirana hal hal maray sheegeen nacam riwaayo abu daauud ku jirtayna waxay sheegtayse iyo saxiixu ibnu khuseyme laba riwaayo ku jira ayaa waxay tilmaamayaan nebigu inuu saddex jeer madaxa masaxay marka haddii marmar saddex jeer la masaxdo insha allahu tacaala dhib ma laha inkastoo abu daawuud uu leeyahay axaadiisu cusmaan asixaax axaadiista cusmaan ee saxeixa ah hal hal jeeray sheegeyna yani tan kale marka abu daawuud xoogaa waa waa shuduud iyo waxbay ku sheegayaan laakin ibnu xajar wuxuu yihi waa saxeix saddexda waa saxeix leana ibnu khuseyma saxeexya laakin intee badnayd nebiga maxaa muxuu u badnaana muxuu u badnaa hal jeer masixi jira marka hal mar lama soco shaaficiyada ayagu waxay ka qaadanayeen tawadaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam halaatan halaatan ay dheheen anagu kaasan ka qaadanayna waxaana sunada saddex jeeray dheheen waxaa afdalada saddexda jeeray kuleeyihin naam sababta marka waa maxay tawadaa rasuululahi sala allahu alay salam tawadaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam halaatan halaatana u daliili dheheen nebigu saddex saddex jeero weyseysta de saddex saddex jeer waa haalibka sida ilaa madaxa ma ahani ilaa madaxa riwaaya ka reebtay marka in axaadiista laysku fasiraa axaadiisu diidi maayaan waayahay see loo masaxaa marka madaxiisa wacan cabdillahi bni zayd bni caasimin radia allahu canhu fii sifati lwuduui waxuu ka yiri isagana qaala wamasaxa sala llahu alayh wali wasalam birasihi nabiga madaxiisuu masaxay faaqbala biyadayhi faaqbala hore hore ayuu ugu soo waday biyadayhi labadiisa gacmood waadbara gadaal gadaalna waa ugu waday hore hore iyo gadaal gadaal ayuu gacmihiisa ugu soo qaabilsiiyey madaxa hore horay iyo gadaal ayuu sameeyey ayb tee horeysay riwaayada soo socta ku cadday doona xadiidkan wuxuu leeyahay wamasaxa sala allahu alayh ali wasalam biraasihi magaciisa u masaxay fa aqbala horay horay ayuu ugu soo socday biyadayhi labadiisa gacmood oo saan u yeelay hore hore soo socda waa saan madaxiisa horhore gacmihiisa oo ugu soo qaabilsiiye saan waa wa adbarana saan waa sagaal gadaal ugu wada xadiidkan marka sidaasuu yiri muttafaqun calayhi wafii lafdin lahumaa riwaayo bukhaari iyo muslim usugnaatay tanaa marka aada u fasirayso fiiri badaa nebiga waa ku bilawday meesha ku bilawday cadayne badaa nebiga uu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa saartay ila almakaani meeshii oo usoo laabtay alladii makaankaasoo badaa minhu uu ka bilaabay fiiri wuxuu ku bilaabay horay bimuqadami ra'sihi halkaas ka bilaabay ilaa uu ka aaday fa bihima ilaa qasaahu kabaadkau geeyey saasuu yii meeshaas markau maraayo uma raddahu waa soo celiyey xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa uu ka keenay meesha uu ka bilaabay magarateen cabdullahi bin cumr bn caasna wuxuu ku daraa xadiidkiisa kan soo socda waaye sidaan markuu yiri oo halkan u keenay dhegihii buu ku daray oo labadan far ayuu wuxuu geliyey dhegta suulkana dhegta korkooda ku marka madaxi iyo dhegihii hal maraa laysku masaxaya sida loo masaxayna waa saas meeshaan marka waxaa imaanaysa dhowr mas'alo masalada koowaad waxay tahay madax ma lagu kaaftoomi karaa qeyb ka mid a ah. culimadu waxay ka qabaan abu xaniifa wuxuu leeyahay afar meeloodoo meel in madax la masaxo waay nacam wamsaxuu biru'uusikum bibacdi ru'uusikum waaye bacdigaasna waa rubc leeyahay naam shaaficiyadu waxay leeyihiin wax alla wixii masxi oo kusoo xasilaayo ayaa ayaa gudaysa nacam hal tin haddaad aada qoyso oo biyihii ku masaxdo waa kuusoo xasila bay leeyihin nacam hay tin haddaad biyaha saa umariso waa xasishay nacam saasay leeyihiin imaam malik iyo imaam axmed ibn xambalna waxay leeyihin sidaan aan sheegna madaxa dhan in la masaxa waay nacam madaxa kulligiis in la masaxa waay madaxta saasay masaladan ka qabaan ha ka qabaane ma banaan tahay marka in madaxa qayb kamida laga masaxo madaxa in qayb kamida laga masaxo waa banaan tahay nacam oo weysada way kusoo xasile laakiin afdal ma aha nacam waxaana u daliila xadiis ibn cumar eh, ficil ibn cumar ibn cumar baa mar soo weyse qaadanayo madaxa foodiisa saa yiri nacam bis cimaamadna ma wadali xadiis kaloo mursalana sidaas ayuu kusoo arooray nebigu kasoo arooray mid kaloo isna daciifana waa kusoo arooray marka la isu geeyo xasan bay noqonaya mursalkaas iyo daciifkaas iyo ficilka asxaabigiis ma saa darteed marka madaxa qayb kamida hadii la masaxo weysada waa waa ansaxaysaa ibnu xajar baxi oo fatxulbaari ku sameeyey sidaas u leeyaha mursalkana de ficil saxaabi baa lagu yaa lagu lagu taageeri jira iska jir bacdu shaaficiya waxay daliishanayaan xadiiska nabiga xadiiska muhiirata bni shucba ee ah nebigaa waxau masaxay madaxiisa foodiisa u masaxay xadiidkaa marka waxaa ku jirta masaxa nebigu waxuu masaxay binaasiyatihi foodiisa wa cala alcimaamati cimaamadu ku dhamaystiray xadiidkan xujo uma noqonayo shaaficiyada ma garateen waxaa xujo u noqonaya laakiin ibnu cumar iyo xadiidka mursalka iyo marka la isu keen kaas daliilka saxda kaas waayo amaa nebiga sala allahu alayh wali wasalam marfuuc ahaan nebiga loogama haayo sanad saxiixa inuu fooda bis oo ku gaabsada ma garateen ilaa un sanad daciifa iyo mid mursala hadii laysku kabo xubin uu kasoo bixi karaa laakin sida afdalkoo fiican waa sida nebiga uu tilmaamayo sala allahu aleyh ali wasalam magaratayn madaxi marka waa sidaas waxaa soo haray marka dhegihii naam dhegaha marka culimadu waxay ka kala qabaan imaamu shaafici raximah llahu tacala wuxuu qabaa biyo cusub in dhagaha loo soo qaado naam oo wuxuu biyihii madax lagu masaxa maahane biyo cusub waa in loo soo qaado xadiis shaad ah oo ibnu xajar uu shuduud ku xukumay ayayna daliishanayaan oo kitaabka loogu imaan doono waa xadiis shaad oo wuxuu orana nebiga wuxuu usoo qaaday dhegihiisa biyo aan ahayn kuwii madaxiisa oo ku masaxay biyo aan ahayn kuwii madaxa uu ku masaxay ayuu dhagaha usoo qaaday xadiidku laakiin muslim buu ku jiraa sidaasna ma aha oo xadiidku wuxuu saxiix ku yahay madaxiisa ayuu nebiga wuxuu usoo qaaday biyo aan ahayn kuwii uu gacantiisa kusoo masaxay yani madaxiibuu biyo cusub usoo qaaday dhegihiibuu biyo cusub usoo qaaday ma aha ayb kaasaana marka ibn xajar uu yiri kaasaa maxfuuda buu yii oo toosan saxiixna marka daliilka waxaad ka garanaya marka inaan biyo cusub loo soo qaadaynin xadiidka cabdullahi bn cumar ee soo socdana waa tusaa iyo xadiidkii kale al-udunaani min ra'si xadiidka abu daawuud oo weriye dhaguhu waxay kamid yihiin madaxa nabiga saasuu yiri sala allahu aleyh waali wasalam waayahay magacana marka madaas uga bax marka xataa rajaca ilaa uu kaga soo laabtay ila lmakaani meeshii alladii badaa minhu uu ka bilaabay wa can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma fii sifati lwudu cabdillahi bni camr ibncaas waxaa laga weriyey fii sifati lwudui waysaqaadka nebiga tilmaamtii kusoo aroortay shanigaa wuxuu ka sheegay qaala waxa uu yihi uma masaxa birasihi nabiga madaxiisuu masaxay wa adkala waana geliyey isbacayhi labadiisa farood asabaaxatayni ee tasbiixsado yani farta marka ataxiyaadka la akrinayo la taago farta murugsatada wasabaadada wa adkala waa geliyey isbacayhi labadiisa farood asabaaxatayni ee tasbiixsado fii uduneyhi labadiisa dhagood buu geliyey murugsatadiiba wuxuu geliyey dhegihiisa dhexdoodu geliyey wamasaxa waa ku masaxay nabiga sala allahu alayh ali wasalam biibhaameyhi labadiisa suul daahira uduneyhi labadiisa dhagood korkooda ayuu ku masaxay suulkiina marka dhegta korkeeda la marina fartaana dhagaha la dhex gelina saasuu sameeyey nabiga sala allahu alay ali wasalam akrajahu abu daawuud baa soo saaray anasaa'iyu wasaxaxahu ibnu khusayma xadiis saxiixa waaye marka xaafid ibnu xajarna talkiisulxabiirkuu ku ishaaray naam sanadka xadiidkana waa sanad xasan ah shaahid min xadiidi ibn cabaasna waa leeyahay sheekh alalbanina saxiix abi daawuudka uu ku sheegay marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay xadiidkan madaxii iyo dhegihii in isku mar un la wada masaxayo ayb in kala gaaray ahaayeenna la dhihi kara laakin xadiidka kale aludulaani walra-si ayaa aada usii cadaynaya wabilahi rab lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii baabulwudu min kitaabi buluuqi lmaraam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama ida istayqada axadukum min manaamihi falyastamfir halaasa فإن ashayطaana yabitu calaa khayshuumihi wacan abi hurayrata waxaa laga weriyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi ida stayqada axadukum midkiin haddii uu tooso min manaamihi hurdadiisa uu kasoo tooso jiifkiisa hadduu kasoo kaco midkiin falyastanfir hasul daarsado oo al biyihii sanka ha kasoo daadiyo biyihii sanka ha kasoo daadiyo marka la alistinfaar istinshaaqina waa ku jiraa leanna adoon markii hore ku jiidin ma kasoo daadi kartid biyo ogtahay istinfaarka marka falyastanfir biyaha sanka ha kasoo daadiyo wayba ku jiraan waay waa ku jiiday falyastanfir hasoo daarsado halaatan saddex jeer fa ina shaydaana maxaa yeelay shaydaanku yabiitu wou baryaa calaa khayshuumihi sanqaroortiisa ayuu baryaa nacam hay alkhayshuum sankoo dhan waa la dhahaa nacam waxaa kaloo la yihahdaa sanka aakhirkiisa meeshiisa dambe waa la dhahaa marka sanqaroortaa marka badan yahay nacam inloo jeedo oo yani sankaagii marka gudihiisa ayuu shaydaanka uu ku baryaa nacam hay muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen xadiidkan marka sixadiisa waaba ujeedaa ka hadal malaha saxiixeynka ku sugan yahay fiqiga xadiidkan laga qaadanayo waxa uu yahay baabulwuduuna oo munaasabadda uula leeyahay ida stayqada axadukum min manaamihi falyastanfir talaatan qofku haddii uu hurdo ka tooso uu weyse qaadana dabcan ila weyse ma qabee marka hadduu marka uu weyseysanayo falyastanfir talaatan saddex jeera san daarsado ayb waxaa laga qaadanaa marka xadiidka sandaarsigu inuu waajib yahay leana amaraa meeshaan ku jiro amarka nebigana wujuubaa lagu xambaaraa nacam biyi insanka laga soo daadiyo inay waajib tahay nacam ayaa laga qaadanaa ayib leana amarka nebiga ku yimid walamru yaqtadi lwujuub amarkuna wujuubuu keena qaryano sunno ka dhigtana ma hayno nacam qaryano oo sunno ka dhigtana gacanta kuma hayno hadda nacam saa darteed marka istinfaarku muxuu noqonaa waa waajib nacam oo min waajibaati ka mid ah marka haddii u waajib noqdo istinfaarkii baa waajib haddaan dhahno istinshaaqina waajib noqon maayo waajibuu noqona istinshaaqu waa san biyo infaska lagu jiido istinfaarna waa inaad iska soo eh, siifiso naam ood iska soo daadiso hal marka ma dhici kartaa biyo ma iska daadi kartaa biyo ma iska daadin kartaa biyo ma iska daadin kartaa adoon tankaa ku jiidin marka hore waa maya mafahamtee meesha yani falyastantir waxay wadataa falyastanshir ila haddaan istinshaaq la samayn maba lasoo daadin karo biye naam fa ina shaydaanada dambana waxay noo tilmaamay waxay tahay sababta naloo amray inaan tanka biyaha aan gelino oo kasoo daadino oo sababta waxay tahay shaydaan baa habeenkii baryaayo shaydaankuna waa kuwaswaasina nacam marka iska soo daadi xadiidkan ay marka miska hor imaanayaan xadiidkii isagana ahaa ninkii aayatul kursiga akriyo shaydaanba uga soo dhawaadaa layidhi wa ama hadda ninka hadda aayatul kursi akriyo darna laleeyahay kankaaga shaydaan baa ku baryahaysa culimadu waxay yidhahan iska imaan maayo kan oo shaydaan kuuma soo dhawaado waxaa loo jeedaa shaydaan qalbigaaga saameyn kuma yeelanayo oo kuma waswaasinayo shaydaankuna maxalka uu rabo qalbiga w badanaa waa garatay soo maa marka eh, waxaad dhici kartaa marka inaad aayatul kursiga intaad akrisay shaydaanka uu isku dayo inuu kusoo galo laakiin qalbigaan uu geli waayo sankaagi marka uu geli waa iska fadhin karaa nacam mafahamtay meesha nacam marka laba xadiisa iska hor imaanaysa ma ah xadiidka shaydaan kuma soo dhawaado inuu kuwaswaasiyo nacam kana waxau tilmaama waxay tahay waa isku dayaa laakin ma gaaraayo ilaa halkan qalbiga kuma yaalla mogta nacam marka axaadiista rasuulka abadan ma iska hor imaanaya nacam ibn xajar alcasqalaani iyo saas uu jamciyey marada xadiidka ibn xajar xadiika eh, bukhaari xadiidkan wuxuu kusoo saaray kitaabu badi lkhalqi kitaabu badi lkhalqi bu xadiidkan kusoo saaray wuxuuna munaasib uga dhigay baabu sifati ibliis baabu sifati ibliis ayuu baabaysi axaadiistan ku keenay marka marka ibliis tilmaamadiisa waxaa kamida inuu dadka eh, sanka u galayo nacam hay marka sababtaas waa waxa shaydaanki in shaydaan in layska fogeeyo amar waajiba ah. nacam waa amar marka qofka madluub oo inuu ku dadaalo la rabo ayb intaas o marka eh, xukunka mas'alada marka ahlucilmiga waa isku khilaafeen eh, istinsaarka luqluqashada iyo sandaarsiga labadaasba ahlucilmiga way isku khilaafeen naam ibnulmundir wuxuu yihi aqwaasha isagoo sheegaayo kutubaha sideedaba fiqiga marka aada rabto inaad ogaato mas'alo khilaafka ka jiro iyo ijmaaca ka jiro kutubaha ibnulmundir wafdigan ibnu jundi dhowr kitaab l alawsat kitaab layiahd ayuu leeyahay alawsat ma dhamaystirna waa kitaab ijmaaca iyo khilaafaadka dhan uga sheekeeya masalada aan laysku khilaafan tan laysku khilaafay iyo kitaabka la yihah alishraaf alishraaf iyo alawsat labadan ikhtilaafaadka culamada uga hadlaan iyo masaaladii aan laysku khilaafino lagu ijmacsan yahay khilaafka layska mixikaayo kara intaa ka lagu dhigi karaa hadhow nacam masaladan in laisku khilaaf intay ku taallaa marka waa inaad kutuha noqon karti fahmi kartid na kutuha ugu waaweyna ku jira marka ibnlmundir la soco abubakar ibnlmundir aa culamadii hore waa salafka dhowr kitaab le kitaabu lijmac kitaabu alawsat sunan walikhtilaaf kitaabu liqnaac awsadku kasoo gaariyey iqnaaca iqnaaca waa awsadkiibuu kasoo gaariyey waa laba mujalad ayb marka ibnulmunzir aqwaasha culamada soo sheegay wuxuu yihi koox culamada kamida waxay ku tageen ninku hadduu weyse qaadanayo ee uu ka tago luqluqashada iyo sandaarsiga luqluqashada iyo sandaarsiga waa ku celinaa weysada nacam ama iyadiibuu kusoo celinaya haddaynan kusoo celinin weysadii ma ansaxaysa nacam oo waajib bay ka dhigeen waana madhab imaam zuhri iyo isxaaq isxaaq ibnu rahuya iyo zuhri baa sidaas qabo oo waxay leeyihin luqluqashada sandaarsi waa waajib qawlka labaad waxa uu leeyahay eh, in eh, eh, aan lagu soo celinaynin oo ay sunanba ay yihiin luqluqashada sandaarsiguna waa sunno marka ma lagu soo celinayo qofka hadduu ka tago hadduu sameeyona de waa sidii afdalka ahayd bau qabtay sidaas waxaa ku tegay maalik leyt iyo shaafici imaamu maalik iyo leyt iyo shaafici qawlka saddexaad waxa uu leeyahay waa ku celinaya hadduu ka tago istinshaaka sandaarsiga laakin luqluqashada maya oo waxay leeyihin ayaa waajib sandaarsiga ayaa waajib biyaha sanka lagu jiido lasoo daadiyo taasaa waajiba tan kale waajib maa ah luqluqashada luqluqashada ma waajibinayo ayaa sidaa qabo oo luqluqashadu waajib maanu leeyahay laakiin tan kale ee ah ee sandaarsigu waa waajib maana inuu la yimaado hadduu sala imaaninna wayslayna dhamaystirna ibnulmundirna kaasoo rajaxay imaam axmed abu cubayd alqasim ibnu salaam abu thawr iyo ibnulmundir afartoodaasa sidaa qaban axmed abu cubayd abu thawr iyo lmundir laftirkiisa oo taas rajaxay tan afaraad waxa ay tahay eh, in loo kala qaado janaabada iyo weyse qaadka oo layihaha janaabada waa waajib weysadasa waajib kuma aha qaaraa sidaas ayaguna oranaayo marka eh, sida raajixaana waxay tahay wallahu aclam labaduba inay waajib yihiin luqluqashada iyo sandaarsiga sababtu waxay tahay sandaarsiga ibnulmundir wuxuu yidhi xadiidkan baab u daliila oo wuxuu leeyahay sandaarsiga markuu uu rajaxayo ibnulmundir madhabtiisa wuxuu dhahay sandaarsigu inuu waajib yahay waxaa caddaynaya amarka nebigu yii falyastanfir xadiidkan maadaama nebigu uu waajib ku sheegay walamru yaqtabil lwujuub u yii laakiin luqluqashada amar uma hayni waa sida ibnulmundir uu yidhi laakiin luqluqashada iyadana amar baa loo haya oo amarkeeda sheekha laftirkiisa u sheegay abu daauud baana weriyey idaa tawada'ta mid kitaabkay kugu taalla waa imaa doontaa idaa tawada'ta haddii aada weysaysatid famadmid luqluqo bis waa marka hadduu amar yimid waa in amarkii marka alamru yaqtadi lwujuud marka ibnulmundir asaga tarjiixiisa wuxuu ku dhisnaa luqluqashada amar kuma soo aroorin maadaama tan kale amar kusoo arooray taas kale saasaan qaadanayna luqluqashadana sunna waay aan uleenaha buu yidhi laakiin haddii la helay amar inuu kusoo arooray oo abu daauud uu werinayo marka calaa qaacidati ibnilmundir laftirkiis waajibay noqona nam waa garateen sooma marka khulaasatu qowl labadu marka waajib waay naam waxaana raajixa qoladii tiri zuhri iyo isxaaq madhabkooda ee labadaba ninka hadduu ka tago inuu kusoo celiyo qoranayo naam imaamu shaafici asa wuxuu yidhi labadaba waa sunna sababtoo anuu ah ma ogiyeyni qof ninkii luquuqashada iyo ka tago weysadiisu ma jirto cid tiri ma ogiyeyni laakin de kownuhu uusan ogeyn macnaheedu maaha in axaadiis dhan looga tago midda labaad oo kale waxa ay tahay waxaa kalay daliishadeen tawada kama amaraka allah ilaahay sidau ku amray u weysaado qur-aankana luquuqashada kuma jirtay dheheen taana waxaa looga jawaabay amarka ilaahay adiga oo ku amray waa qur-aanka iyo sunada labadaba waa lagugu amray soo maa ila wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu baa lagu yiri nabiga hadduu ku yihaa luqluqo waa inaad luqluqataa marka nacam ilaahay ima amrin inaad dhacdo maa waa ku amray ilaahay subxaana watacaala waa la garta soo maa marka luqluqashadu iyo sandaarsigu sida raajixa awaamir baa kusoo aroortay mana aha in la fududaysta marka nacam oo in lagu dadaalo qofka u sameeyo anhu radi lahu anhu abu hureyra waay anhu an abi hurayrata ida istayqada axadukum midkiin haddii uu tooso min nawmihi hurdadiisa uu ka tooso falaa yakmis yownan tiimbinin yadahu gacantiisa fil inaai weelka dhexdiisa yownan tiimbinin xataa yaktilahaa ilaa uu ka dhaqo salaasan saddex jeer ilaa uu ka dhaqo fa inahu maxaa yeelay shanigu wuxuu yahay laa yadrii ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisa meesha ay barisay gacantiisu meesha ay barisay ma oga muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaari iyo muslim baa soo saareen wa lafdu muslim buu yiri lafdigana muslim baa iska leh xadiidka bukhaari iyo muslim baa isla soo saaray wahada lafdu muslim muxuu uleeyahay wuxuu uleeyahay halaatanta bukhaari ma weriye halaatanta muslimaa weriye marka maadaama uu halaatantii uu ku daray hadduu yiraa muttafaqun calayhi waxaa loo qaadanaa in bukhaarina uu sidaan u weriye sidaa marka ma aha marka markuu ku yidhi muttafaqun calayhi waxaa fahmay guud ahaan xadiidka buhaari muslimba ay wariyeen laakiin riwaayadan naftirkeeda lafdigan muslim inuu leeyahay lana halaaan riwaayada bukhaari kuma taallo waayahay xadiidka marka waxaa laga qaadanaya dhowr xugun baa xadiidkan laga qaadanaya nacam xugunka koowaad waxa ay tahay qofkii waxaa la yidhi biyihii younan gacanta gelinin ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yakmis yadahu fi linaai horta meeshan waxaa laga qaatay biyuhu inay yar yihiin biyaha laga hadlaya sababto ah inaa weel yar biyuhu hadday berkad ku jiraan inaa lama dhehen berkadu weel maaha maa fahamta sooma biyahan horta way yar yihiin culamada shaaficiyadana waxay ka qaateen xadiidkan in biyaha yari ay najaasoobi karaan walow yaysanba isbedelin midabkooda iyo dhadhankooda sababta waxay leeyihiin adoo xalay beriyey gacantaada waxaa laga yaaba inaysa waxba ku oomin najaasada waa un looga shakisan yahay maahani hadda kuma taal gacantaadii najaasa ilaa ilaa ku taal la odhan maayo najaasadii marka aan la hubin ee looga shakisnaay ee laga shakisnaay haddii la yiriyaan weelka gacanta jub la siinin waxaa ka dhalanaysa loo diidaa ah bay leeyihiin biyihii baa najaasoobaya ama waa laga shakinaya inay calal aqal ay najaasoobaan waxay leeyihin gacantaadan ood soo toostay biyo aada geliso weel yar ku jirana waxaa la ogyahay inaysan midab iyo dhadhan iyo ur midna aysan doorinaynin nacam marka ayagoo sidaa la ogyaha laysu diiday sababtu marka waa maxay wax kale maahan dheen biyihiibaa ayaa najaasoobaya marka midaan aan la hubin waxaan uga qiyaas qaadanaynaa dhehen midda la hubo gacantaadii oo aada u jeedin inay kaadi gaartay haddaad biyihii yaraad aada gacanta gelisid waa najaasoobayaan ay leeyihin sababtoo tii aan la hubinba ayaa waxaa la yidhi hagelinin midan lahuba waa inay najaasaynaysa marka oo masaladoodii horen soo sheegnay meeshaan u daliishadeen oo waxay yidhahdeen biyaha yar iyo kuwa badan in qulliteynkana tagayurka loo fiirinayo laakiin kuwa yar aan loo fiirinaynin kanaa u daliilay yidhaahdeen nacam leanna biyahan weel ay ku jiraan weelkuna waa yaryahay leanna alinaa weelka yarkaa waa imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaa looga reebay dhulkan xijaaj dhul kululow ahay dadkuna badanaa waraaqo iyo dhagax iyo wax noocaasay ku istajoo jireen qofkii marka wau dhididaa hadduu hurdana gacantiisii marka waa laga yaabaa meeshii marka eh, dhagaxda uu ku nadiifiyey inay taabato ayaa laga yaabaa marka najaastii qallashay iyo dhididkii in gacantiisii ay taabataan la arkaa marka gacantii najaasaa looga shakisan yahay marka cilada saas waa yiri naam gacantii najaas baa looga shekisan yahay haddii weelkii marka la dhexgeliyo biyaha ay ku jireen nebiga sala allahu alayh ali wasalam xadiiskan ma dhihin isbedel iyo isbedel la-aan ma sheegin bal waxaaba badan inaysa isbedelaynin sababto ah gacantaada markaad soo toosto biyaha haddaad sidaas u geliso biyaha ma isbedelayaan badana nacam isma bedelayaan saa darteedna hageninna lagu yiri waxay leeyihiin marka inay najaasoobeysaan laysugu diidaya sidaa mas'ale horta taas waay taasay u deliishadeen halkaana meeshaas hadda xadiidka uga waafaqsanaana oo wuduuda wuxuu uga baabulwuduu wuxuu kasoo galaa xadiidkan biyaha lagu aada ku weysaysanayso gacantaada adoo hurdo kasoo toosa iska dhexgelin haddii kale biyihii waxbaa kaaga samaysma mudda labaad waxay tahay oo xadiidka iyadana marka laga qaadanayo cilada lagu cilayo waxay tahay gacanta ma ogid meeshay soo marmartay marka adiga iska hurdaa gacantaada ma ogid meeshay xalay barisay saa darteed inay najaaso taabatay aa la arkaa oo biyihii aad jub siiso hadaad biyihii gelisidna biyihii waa iska nijaasaynaya calaa madhab imaam shaafici waa garata soo maa tanka labaad marka waxay tahay haddayba dhacdaba nin hurdo kasoo toosay inuu biyihii geliyey gacan gacantiisiiba waalka balaq ku siiyey biyahaas maxaa looga talagelaa ma biyo najaasoobay miya mase biyo daahir ah waay culamadu waa isku khilaafeen qowlka ugu raajixsan jumhuurta u badan yihiinna biyuhu inay daahir yihiin waayo sababtoo aan lama hubo najaasada najaaso aan la hubinna wax xugun ay leedahay ma laha imaamu shaafici xataa saasuu ku tegi nacam xasanulbasri keliya waxau qabaa in biyaha layska daadiyo nacam maadaama adoo hurdo kasoo toosay gacantaadii haddaad weel biyo ku jiraan dhex gelisid daadi saasuu kuleeyahay nacam yani waxaa laga fahmaya warkiis waa najaasoobay imaam axmedna wuxuu leeyahay ma jasminayo lakin waxaan jeclahay in la daadiyo aimada kalena waxay leeyihiin ma la daadinay waa lagu weyse qaadan karaa sababta waxay tahay nahyigan waa nahyu tanziih karaaho waay nahyu taxriim ma ah sababta marka waa maxa ma akadka fiiri adiga waxay tahay gacantaadan xalay aada markaad seexatood soo toostay yani gacantu waxay tahay waxaa suurtooda inay najaas taabatay inaydan taabaninna waa dhici kartaa tee marka asala dahaaro iyo najaaso yaa asalana dahaara asala saa darteed asalkaas loogama baxaayo shaki ma fahamti asalkaas isagoo dahaarada shaki looga bixi maayo saa darteed marka culamada jumhuurtu biyaha haddaad gacan gelisay xataa ma najaasoobayo laakin inaada gelin ma fahamti waaya waxaa kaloo laga qaadanaa sidoo kale marka meesha yaalno culamada qaar ay yidhahdeen meeshaan fa inahu laa yadri ayna baatat yaduhu imaam axmed wuxuu yii hurdada waa lakala qaadaa hurdada habeenkii waayo mida xadiidkan uu ka hadlayo ee qofku hadduu maalintii seexdo ou soo tooso gacantiisa oo weelgeliyo biyo ku jiraan wax xadiidkan uu saameynayo malaha laha nacam leana fa laa yadri ayna baatat baa la yiri nacam baatatna waa baris bariidan habeenkii dhacda nacam idan qofku intuu maalin seexdo lama dhahayo maxaad ku barisay murta ma fahamteen ma akadkaasuu qabsaday laakiin culimada jumhuurta waxay yidhaahdeen hurdada habeenkii sababta markaad kasoo toosto inaad gacantaada gelisid weelka sababta cilada loo nahiyey waa maxay maxay tahay cillada loo reebay xadiidkay ku caddahay waa maxay gacantaada ma ogid meelay soo martay xalay oo dhan tan maalintiina soo sidaas ma noqon karto adigu markaad maalinka hurdaysa mis og tahay ma ogid lidaalika xukunka waa caam hurdada habeenkii hurdada maalintiiba naam baatad maxaa loo yiri haalibkaa laga cabiray dadku maalin iyo habeen badanaa habeenkaa la seexdaa sooma insaanku insaanka habeenkii seexda badanaa maalinta waxaa laga inuunanba seexaninba saasaa marka hurdada habeenkii loo haalib siiyey ayb marka imaam axmed adalkiisa waa laga raajixsan yahay naam maa ciladaaba naloo sheegay nebigaa ciladii noo cadiyay ciladaasna hurdo maalin iyo hurdo habeenba isugu miday ku tahay ma fahamteen meeshaasna masaladii hore shaaficiyada aan ku noqdo oo ahaa waxaa loo reebayaa nahyigaani biyihii baa najaasoobi kara ah walow midab iyo dhadhan bayt isbedelin ibnu daqiiqilciida ka jawaabay ibnu daqiiqilciid raximah llahu tacaala baa ka jawaabayo ibnu daqiiq waxa uu yihi xadiidkan waxaa looga jawaaba buu yihi gacangelintan la iska reebay oo la yidhi adiga yaan gacan la gelinin inay najaasoobaan in najaaso ahaan lagaaga baqaayana waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah in looga baqaayo talawur biyihii inay wasaqoobaan meesha najaas keliya m waa caam fa inahu laa yadri ayna baatat yaduhu gacantiisa meelay ku barisay ma yaqaano yani inay najaaso dhex barisay baa laga yaabaa inay sun dhex barisay baa laga yaabaa oo bahal iyo wax lamida ah u tataabta soo ma wasaq kaloo najaas ah inay gaartaan laga yaabaa marka waxyaabahan waa badan yihiin gacantu ay mari karta nacam marka ibnu daqiiq wuxuu leeyahay cumuumka waa badan yahay najaas keliya in lagu taksiisiyo ma aha nacam saa daraaddeed marka biyihii baa marka najaasoobaayo oo najaas ahaan looga baqaayo ixtimaalku taa keliya ma ahane sida kaleu noqon karaa xataa wasaq ahaan sun ahaan waxyaabahaas oo dhan ayuu noqon karaa saa daraaddeed marka haday xaaladdu ay sidaas tahay waxaa fiican in marka in marka la yiraahdo xadiidkan sababtu najaas keliya inaan laga dhigin oo najaas iyo keyrkeedba lagu camimo oo ibnuqanciid wuxuu yiri axkaamulaxkaamka istudila lihada alxadiidi cala ana almaa alqaliila yatanajasu inay najaasoobayaan tunajisu najaasa najaasadu inay najaaseyneyso idaa waradad caleyh haday kusoo aroorto wa qaala ibnu daqiiq ilciid ibnu daqiiq marka waxa yihi axkaamulaxkaamka fiihi nadarun cindii meesha nadar baa ku jira in xadiidkan loo daliishado biyihii najaas ahaana looga baqaa loo daliishado lianna muqtada alxadiidi xadiidka waxa uu keenayaa ana wuruuda anajaasati aley cala almaai muairun fiihi in waxaa un laga qaadana waxay tahay muqtada alxadiid waxay tahay najaasadu kusoo aroorida biyuhu ay ku imaanayso biyaha yar ay ku imaanayso inay ay biyuhu saameyn karto inbaa xadiidka ou sheegay wa mutlaqu ta'hiirina acamu min ata'hiiri bitanjiis warkaan wuxuu leeyahay xadiidkan marka la leeyahay waxaa laga qaadanaa biyaha yari najaasa hadday u timaado inay najaaseyneyso walow midab iida dambeeyeysa isbedeline marka sidaa ay odhanayaan shaaficiyada biyaha waxyaabaha saameyn karo najaas bis miana waxa biyo saameeyo najaas keligeed miana najaas bis ma aha najaasa biyihii nyaa saameyn karto waxaa saameyn ku yeela karo wasakda oo biyuhu way wasaqoobi karaan markaasaa midabkooda isbedeli karaa waxaa saameyn kara sun iyo balaayo gacantaada inay taaba yani meeshaan najaas waa ka caamsantao rabaa inuu dhaho ibnu daqiiq lcid warkaan najaas keliya maahane waa ka wen yahay najaas nacam saa darteed in najaas bis lagu soo koobo oo nebigu najaasa ujeedaa keliya la dhaho taxakum waay arrintaa iyada mana fiicna sidaa marka xadiidkan inahaas hadda axkaamahaas ubacd hadda ku jiro muhiimku saas waay marka saddex jeer ayaana sunno ah in la dhaqo saddex jeer in la dhaqo ayaa sunno ah wacan laqiit bni sabirata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi asbiqi lwudu asbiqi lwuduu'a waysada taam wakhallil bayna alasaabici wakhallil falanqey oo gelgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda faraha dhexdooda biyaha gelgeli faraha gacmaha iyo faraha lugahaba nacam faraha dhexdooda biyaha gelgeli markaad weysiisani waa baaliq ku fogow oo ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsigii ilaa an takuuna inaad tahay ma saa'iman ku sooman inaad sooman tahay maahane sandaarsigana ku dheeraw oo biyihii si fiican soonka ugu jiid ilaa inaad soomanta ma soomanta soomantaha waxaa laga yaabaa in biyihii ay maskaxdaadii galaan ama gudihii ay kuu galaanba <clears throat> akrajahu arbacatu xadiidkan afartii baa soo saareen ahlu sunani asxaabu sunani arbaca waay wasaxaxahu ibnu khuseyma saxiix yeelay <clears throat> xadiidkan waa saxiix imaamu nawowi majmuucu ku saxiixiy isagana abu <clears throat> daawuudna marka xadiidkan kitaabulwudu uu kusoo saaray <clears throat> xadiis dheer buuna ahaa amaa xukunka mas'alada laga qaadanayo fiqiga wuxuu yahay gelgelintu inay sunno tahay takhliilka yani gelgelintu waa sunno gaarsiintuna waa waajib atakliilu sunnatun wa isaalu lmaai waajibun nacam xubintii loo weyse qaadayo in biyaha ay gaarto waa waajib gelgelin in lagu gaarsiiyaana waa sunno waana masaladaas aad fahamta nacam xadiidkan marka waxa amarkiisu waa amru istixbaab waa nacam waa amru istixbaab leanna maxaa yeelay axaadiistu waxay sheegtay un in biyaha la gaarsiiyo meelihii loogu talagalay gaarsiintuna waxaa lagu gaarsiin karaa takhliil iyo keyrkiisba waa lagu gaarsiin karaa qofku masalan dee farihiisu isku dhadhoweyn faraha fara isku dhow dhow hadduusan lahayn qofkii kushubidda uu biyaha ku shubaa meel walba ay qoyeysaa inta la rabo waajibkaana waa intaas maaa laakiin sida fiican waxay tahay in lagu gaarsiiyo takliil in lagu gaarsiiyo gelgelin iyo falanqeyn marka takliilku waa sunna isaalku biyaha in la gaarsiiyana waa waajib culamada gobol waxay leeyiin hadii faruhu ay isku dhow dhow yihiin inuu gelgeliyaa waajiba laakiin gelgelinta waxay ujeedaan biyaha inuu gaarsiiyo haddii farihiis ay kala fogfog yihiinna wax daruuri ama aha oo waajib ma ahano biyuhu un inuu farahan waxaa looga baqaa faruhu markay saa isku yihiin oo ayagoo saas ah biyo ku shubto inta inay biyo gaari waayaan baa laga yaabaa nacam oo hadhow khatar ay gasho marka farihii in biyihii biyihii in la gaarsiiyaa waajibku uu yahay takliilkuse waxa waaye gelgelintu waa sunna iyada nacam xadiidkan saasaa laga qaatay waxaa kaloo xadiidka laga qaatay istinshaaqu inuu waajib yahay sandaarsigu inuu waajib yahay sababta fiir waxaa layidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'iman sawdaarsiga ku fogow ilaa inaad sooman tahay maa fiir xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka marka aad sooman tahay maxaa samayna ma iska dhaafay sawdaarsiga xadiidka mataasaa laga qaadanaya maya waxaa laga qaadanayaa marka aad sooman tahay ha ku fogaanin laakiin samey haddiiba qofkii soomanaa la yidhi samey oo biyihii sankii geli sandaarsigu marka waa waajib xaaladii oba qatarta keeni karayba haddii la waajibiyey dhacdoo soomanayn waa min baabi ula mafahamteed waxaa la diiday keliya waxay tahay mubaalaqada inaad ku xeel dheeraato wa haddii aadan ku xeel dheeraanin inaad biyaad xoogaa yar aa ku jiidid marka aada sooman tahay waa sida la rabo marka aadan soomanayn inaad ku fugayd xadiikan taasaa laga qaatay naam asbiqil wuduua weysada taam macnaheedu aada u gudo weyn yahay waxay tahay xubnihii loogu talagalay dhaq saddex saddex jeer dhaq isbaaqu waa macno ballaarany wuxuu noqon karaa alisbaaq bimacnaa in sunooyinka xataa loo dhamaystira weysada alisbaaq maxay noqon kartaa in intii waajibka ahayd aada samayso intuba waa noqon kartaa marka hadda asbiqil wuduua markau leeyahay waysada taam yeel macnuhu waxay tahay waajibkeeda iyo sunadeedaba samey abi daauud abu daauud waxaa usugnaatay min fi riwaayatin riwaayo idaa tawabata haddaad weyse qaadanayso famadmid luqluqo waa kan marka luqluqashadiina inay waajib tahay xadiidkaana noo idaa tawadata hadaad luqluqanayso hadaad weyseysanayso famadmid luqluqo marka luqluqashada waajibkeeda waa kan xadiidkii aan ku bilaabeynayna muxuu sheegaya istinfaarka waajibnimadiisa wacan cusmaana radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yuqalilu mid gelgeliye oo falanqeeyo lixyatahu garkiisa filwuduui weyse qaadka nebigu markuu weysaysanayo sala llahu alayh waali wasalama garhkiisuu gelgelin jiray faraha gacm farahuu gelgelin jiray si biyaha u gaarsiiye ayb akhrajahu tirmidiy baa soo saaray wasaxaaxahu ibnu khuseyma ibnu khuseyma saxiix yeelay xadiidkan imaamu lbukhaarina waa xasaniyey sida imaamu tirmidi uu soo naqliyey fi lcilal ilkabiir uu kusoo guuriyey oo wuxuu yihi maxamed ibn ismaaciil albukhaari ayaa wuxuu yihi asaxu shayin shaykan ugu saxeexsan cindii fi takliili gergelgelinta xadiidka kusoo arooray kan ugu saxeexsan xadiidu cumaan waa yii waa xadiidka cumaan wa huwa xasanun waana xadii xasangarate xadiidka cumaan eh, gelgelinta eh, garka gelgelintiisa wax ku saabsan cusmaan xadiid oo werinaayo xadiid anas oo werinaayo iyo axaadiid kalaba xadiidka anas abu daawuud baa weriyey kan cusmaanna tirmidiyaa weriyey nacam xaafidka midka tirmidi oo soo qaatay sababtaa ah kan tirmidi baa saxeexa nacam kan abu daawuud cilada weyn nacam magaratayn saasoo midka abu daawuud uga tegey oo kan tirmidi oo usoo qaatay nacam xadiis cusmaan ayuu soo ayuu bulugulmaraamka ku dhigay ibnu xajar kii anas waa ka tegey oo abu daawuudka nacam sababtuna waxay tahay kaas anas aydan looga hadlay kan cusmaan hadalkaa ku weriye bukhaarina wuu xasaniyey tirmidina waa saxiix yeelay oo wuxuu yihi xasanun saxiixun waaye imaamu nawowina waa saxiix yeelay xadiidkan aimadana ibnu khuseymina uu saxiix yeelay waa xadiid saxiixa marka naam kaana yuqali marka garka gelgelintiisu xukunka fiqiga ku jiraa waa maxay axkaamta ama fiqiga ku jiraa garka gelgelintiisa garka in laba loo kala qaado inuu garku wen yahay iyo inuusan weyneyn hadduu garku yar yahay oo wax yar uu yahay markaasoo kale in la gaarsiiyo meesha uu garka ku fadhiyo biyaha waa daruuri nacam yani garku wey yaraantiisa maxaa laga wadaa waxaaba la arki karaa lafti garku aada u yaryaha laftiyaaba loo jeedaa nacam hadday saas oo kale tahay inaad biyihii gaarsiisid waa nacam lafti agaratso haddii aynan sidaas aynu garku oo wen yahay ouba qarinayo lafti garki waa weyn yahay lafti bau qarinayo nacam markaas oo kale inaad biyihi intaad qaadato keliya waa dhaqay gelgelintu wax waajiba ma aha gelgelintu waajib ma aha hadduu garku wen waa sunno ma garatayn hadduu garku wen yahay gelgelintu waa sunno hadduu yar yahana waajiba maxaa cadaynaya marka arrintaa rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam waxaa sugnaatay wejigiisa inuu sacad biyaa oo ku dhaqay bas aa sugnaatay hal sacad oo biyaa inuu wejiga ku dhaqaa sugnaatay macquulna ma aha hal sacad nebiguna garkiisa waa weyna ma fahamtee Eh, garkiisu waa weynaa rasuulka sal l slam markaa nebigii oo garkiisii weyn hal sacadoo biyo ah inuu lafta gaarsiiyey oo garkii ku gelgeliyey wejiga intiisa kalena ku dhaqay baciid ibnulmundir siduu leeyahay kitaabkiisa alawsat nacam marka garku eh, hadduu badan yahay lama gelgelina midda kale waxay tahay isagii waaba qariyada lafti nacam wejigiiba marka meesha asaa ku fadhiya hadduu isaga ku fadhiyana asagoo dhaqdaa kaa kaafinaysa inta lafta safka ku fadhiya mafahamteen marka garku culamada shaaficiyada labay u kala qaadaan hadduu yar yahayna takliilka waa loo baahan yahay hadduu weyn yahayna looma baahna nacam garaanta iyo weynaanta maxaa lagu xiraa marka hadiiba la arki kara laftii amaba curfigiiba uu keenayo garku inuu aada u yaryahay markaasoo kale in marka meeshii la gaarsiiyo hadiya haddii kalena uu weyn yahay waa dhaqidaa ku filan bis oo takliilku sunna u noqonaya nacam wacan cabdillahi bni zaydin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu uutiya waxaa loo keenay bihulutsay muddin koombo saddex marka loo qaybiyo labadeed meel biyo ay ku jiraan uutiya nabiga waxaa loola yimid sala allahu alayh ali wasalam bihulutsay muddin hal koombo marka saddex loo qaybiyo labadeeda qayb ay buuxda yani koombo oo ay saddex marka loo qaybiyo qayb ay maran tahay oo biyuhu aynan ma buuxdo koombo aan buuxin koomba aan buuxin oo marka saddex loo qaybiy laba qaybaa buuxisay fa jacala nebigu marka waxuu gudagalay yadluku inuu marmarinayo diraacayhi dhudhumadiisa fa jacala nebigu waxuu gudagalay yadluku inuu marmarinayo diraacayhi dhudhumadiisa biyii yani inuu kuwaysa qaadanayo dhudhumadii u dhaqahay akrajahu axmedu baa soo saaray wasaxaahu ibnu khusayma ibnu khusaymana uu saxiixiyey waana xadiis saxiix oo sheekh ilalbani raximah allahu tacala irwaaga ku saxiixiyey marka xadiidkan maxaa laga qaadana waxaa laga qaadanaya wax kale maahane inuu nabiga biyo yar ku weysaysa jiray oo biyaha uuna ku israafi jirin ayaa xadiidka laga qaadana oo ay fiican tahay inaan biyaha lagu israafin qofkii inuu biyaha ku israafo ma aha waa inuu biyihii marka uu dhaqaaleeyo hadduu doono weli weli korkiisa joogo inuu biyihii dhaqaaleeyo lagama qaadanayo xadiiska macnihiisa in lagu xadidayo ma aha oo la odhanaayo wayse qaadku inta ugu yar waa intaas koomba ka badanna kuma weysaysi kartid wax soo aroora waxaas ma jiraan maa qofku weysadiisa curfigiisa iyo isaga ayaa yaqaan israafka ina iska daay nebigu marna saanuu yeelay mar koombuu ku weysaystay mararna ka badanoo ku weyse qaadanaya marka taxdiid ma jiro oo la dhihi karo biyaha weyse waa inuuna koomba ka badan ka badanin qasab ma aha adiga un ha ku israafin xadku inta muhiimku intaas wa canhu anahu ra-a nabiya sala allahu alayh waali wasalam cabdillah bni zayd waxaa laga wariyey anahu ra-a nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu u arkay yaakudu xaal ou qaadayo liuduneyhi dhegihiisa maa-an biyo ou qaadayo khilaafa almaai biyahaasoo khilaafa almaai biyo ka duwan alladii biyahaasoo akhada ou qaaday lira'sihi madaxiisa ou qaaday biyihii madaxiisa ou qaaday biyo ka duwan isagoo dhegihiisa u qaadayaan arkay nabiga sal l sla akhrajahu lbayhaqiyu baa soo saaray wa qaala bayhaqi waxa uu yihi isnaaduhu saxiixun isnaadka xadiidku waa saxeix wasaxaxahu tirmidiyu xadiidka tirmidina waa saxiix yeele ayadan lagu noqoyey wa huwa cinda muslimin xadiidka muslim agtiisa ayuu ahaaday oo muslim baa weriyey min haada alwajhi isla sanadkan laftirkiisa wejkan laftirkiisa bilafdi masaxa muslimse wuxuu ku wariyey wamasaxa bira'sihi nebiga madaxiisau masaxay bimaain biyo ayuu ku masaxay biyahaasoo hayri fadli yadayhi gacmihiisa kuwii kasoo haray aan ahayn biyo kuwii gacmihiisa kasoo haray aan ahayn ayuu madaxiisa ku masaxay ee dhegan lagumaba sheegin ba riwaayada muslim wahuwa almaxfuudu ibnu xajar wuxuu yihi wahuwa isaga riwaayadan muslim ayaa almaxfuudu midda maxfuudka ah ah awalan sixada xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa min xaysu cilalka xaggu xaggiisa xadiidkan riwaayada hore xadiidka cabdullahi bni zayd bayhaqi uu yihi isnaaduhu saxiixun waa xadiid macluula way oo jiran oo shaaz ah shuduudkaasna ibnu xajar naftirkiisaa ku xukumayo sababta wuxuu yihi fiiri marka uu ku yihi xadiidka inta sheegay ayuu midka horjeeda sheegay isla dariiqi iyo sanadkii naftirkiisa nacam markaasu wuxuu yihi midka muslim ayaa maxfuuda maxfuud maxaa kasoo horjeedi jiray musalaxa waxbaa soo akrisana shaaz baa kasoo horjeedi marka maxfuud shaada kasoo horjeeda marka labadan riwaayo midda muslim iyo waxaa soo kala horjeeda midda bayhaqi sheekh hal sanad hal sanad waay ma ogtahay bayhaqina meeshii eh, madaxa ayuu dhagaha yidi dhagihiiba wuxuu soo qaaday biyo aan kuwii madaxa uu ku masaxay aan ahayn muslimna wuxuu yihi madaxiiba wuxuu soo qaaday biyo aan kuwii gacmaha uu ku masaxay aan ahayn marka tii muslima maxfuuduu yiri midda marka waxaa qaladka uu ku jiraa bayhaqi waana riwaaya shaada riwaayadaas bayhaqi marka isnaaduhu saxeexu maxaa laga wadaa bayhaqi waa saxeex yeele ma la dhihi karaan maya weligaa iska faham bayhaqi ma dhihin xadiidun saxeexu isnaaduhu saxeexu xadiidkuna waa dhici kartaa isnaadkiisu inuu saxeex noqdo asagana uu daciif yahay ma fahamteen arrintaana musalaxa aada loogu daraaseeya isnaaduhu saxeexun waxay tahay rijaasha sanadkiis waa nadiif waa bis-un macaha laakiin xadiidku cillo yeelo karaa hadda xadiidka shaadka ah xadiidka shaadka sanadkiis waa saxoox lana rijaasha hadaad baarta kulligood waa siqaad laakiin cillada maxay ku imaanaysaana waa cilla khafiya ku jirta oo mukhaalafat lmaqbuuli liman huwa awfaqu minhu way shaadka nacam sidaa darteed marka xadiidka dhagaha in biyo cusub loo soo qaado xadiid ku soo arooray oo saxiixa ma jiro nacam taawo nacam xadiidka saxeixa waxa uu yahay madaxa in biyo cusub nebiga oo usoo qaaday biyahaas oo aan ahayn kuwii gacmihiisa kasoo haray mid riwaayada maxfuudkaa taas wa intaas markaan uga baxo xadiidka sixadiisa xukunka fiqiga xadiidka ku jira waa maxay wuxuu u keenay ibnu xajar mas'aladan inuu uga hadlo dhegaha dhagaha biyo cusubaa loo soo qaadaa mase kuwii madaxa lagu masaxayaa nacam culamadu waa isku khilaafeen waxaana raajix raajix ah ahlu cilmiga ku tegey